بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن شاء الله تعالى وحنك بالله بين آيات الصدن يلح إلى آيات كنتن يشن سورة النمل واحد gabadhii balqiiso ahayd ee warkii uu ninkay soo dirtay fariintii loo geeyey tashigeedii wuxuu noqday kitaabkii baa loo geeyey ina almuluuka idaa dakhaluu qaryatan afsaduuhaa way fasaadinayaan wajacaluu acizata ahlihaa adilla dadkii ugu sharaf badnaana way duleynayaan wakadalika bacsaasay samaynayaan wainii anigu mursilatun ilayhim waxaan u diri bihadiyatin hadi u dirin fanaadiratu bal waxaan eegi biman yarjicu mursaluuna mursaluuntu waxay ugula soo noqdaan yaan eegi wafti ballaadhan bay dirtay oo wax walba wada daab iyo jawhar iyo wax walba wada mundir binu camar nin layidhaha waftigaa hogaaminaya falamaa jaaa markuu u yimid sulaymaana hadiyadii qaala wuxuu hi atumidunanii waxaad isiinaysaan bimaalin maal famaa aataniy allaahu alla wuxuu isiiyeybaa khayrun ka khayr badan mima ataakum wuxuu idin siiyey aniga wuxuu isiiyey bal antum idinku bihadiyatikum hadiyadiinaad tafraxuuna ku farxaysaan wuxuu anigaa lasiiyo nabinimo iyo boqortooyo iyo maal irjic ilayhim u noqo buudi mundir binu camar u noqo oo hadiyada sii qaado ugee falanatiyannahum waanu idinla imanaynaa bijunuudin junuud laa qibala awood lahum iyaga ayna usugnaanin bahaa junuudda ay awood u leeyihiin walanukhrijannahum waan ka saaraynaa minhaa magaaladay degan yihiin adilatan iyagoo dulaysan wahum saakiruuna ay dulaysan yihiin saakiruuna ay ihaanaysan yihiin nabiyllaahi sulaymaan calayhi salaam markii loo keenay hadiyadii maanaad maalii keenaysaan buuri waxaa laysiiyaa ka khayr badan marka hadiyadda waxaa ka mid aha bilmatal toban gabdhood oo dhar rag loo xidhay iyo toban wiil oo dhar loo xidhay marka waa isqitaado xadiis ma aha marka waxaa laleeyahay weysaystuu yidhi gabdhihii oo dharkii ragga qaba biyihii intay weelkii soo qaadeen ba gacantooda ku soo shubeen raggiina gacanta biyihii dhulka yaalla iyo gacanta ka darsadeen baa laleeyahay adu saasaa laleeyahay adu hadiyadii wuxuu nabiyulaahi suleyman yidhi maanaad ii keenaysaan hadiyad waxaa la isiiyey wax walba ka khayr badan nabinimo iyo mulki iyo hanti iyo xoolo marka idinkaa ku farxi lahaaye anu kuma farxayo waxaan dan kama lihin ninkii buu yihi warbar orod celi waxa noqo waxaad u sheegtaa junuud ayna awoodu lahayn baan u soo dirayna magaaladii degan yihiin waan ka qabsanayna waan ka saaraynaa iyagoo dulaysan waa siday sheegaysay gabadha falamaa jaaa markuu yimi sulaymaana nabiyullaahi sulaymaan hadyadii qaal wuxuu yihi atumidunani ma waxaad isiinaysaan kaalmo ahaan bimaalin xoolo famaa aataani allaahu alla wuxuu isiiyeybaa khayrun ka khayr badan mimaa aataakum wuxuu idin ani mulki iyo nabinimo iyo rasuulnimo iyo wax walbaa laisugu kai daray bal antum idinku bihadiyakum hadiyadiina tafraxuuna ku faraxaysaan hadiyaddan aniga iisoo dirteen bayba idinla tahay inaad yaad farax la ilxuntihiin waxaad moodaysaan inaan idinka aqbali midda kale idinkaa hadiyadda haddii laydin soo diro ku farxi lahaa noqo ilayhim xaggooda u noqo falanaatiyanahum waxaanu ula iman bijunuudin colol laa qibala awood lahum iyaga inuu sugnaan bahaa colka ay awood u leeyihiin walow nukhrijanahum waan ka saaraynaa minhaa beledka ay degan yihiin baan ka saaraynaa adilatan iyagoo dulaysan wahum saaqiruuna ay ihaanaysan yihiin nabilaahi sulaymaan saasu ku jawaabay marka warkii baa loo geeyey gabadhii balqiiso ahayd ee boqoradda ahayd way soo baxday col bay soo bixisay iyadii colkeedii ee kun iyo laba boqol oo qayl yani balabaad bay lahayd oo mid waliba boqolaal kun wato yay lahayd way soo baxday marka markay soo dhawaatay boodkoodii baa la arkay baa layidhi waa marka markuu nabi sulaymaan leeyahay yaa ii keen carshigeedii qaala sulaymaan wuxuu yihi yaa ayuha almalow jamaacadan sulaymaan baa yidhi ayukum kiinebaa yatiinii iila iman bicarshihaa sariirteedii qabla an yatuunii intaanay ii imalin muslimiin iyagoo muslimiina iyagoo muslimiin hadday yimaadeen xoolahooda in la qaato waa mamnuuc qaala wuxuu ihi cifriitun jin baa yidhi cifriitun ku madax adag oo mutamarida ah, oo min aljinni jinka ka mid a ah. ana aniga aatiika bihi kuula iman sulaymaano qabla an taquuma intaadan ka kicin min maqaamika makaanu fadhigaagaan wa innii aniguna calayhi calaa ityaani lcarshi carsiga laimaatig qawiyin kii xoog badan baan ahay oo awood baanu lahay inaan soo qaado amiinun oo aaminaho jawharta ku rakiban waxba kala bixi maayo gabadhii markay soo baxday balkiisa iyadoo ciidankeedii waxoo dhan wada oo ay hal mayl oo kale usoo jirsatay meeshii nabiyllaahi sulaymaan joogay yii calcasigeediiya iila yimaada intayna iyagoo muslimiin iman ila iyagoo muslimiin hadday yimaadeen waxba laga qaadan maayo cadfiga waxaa laleeyahay toddoba dayr guri toddoba kii uhooseeye gelisay toddoba aqaloo iska kordhata bay ki uhooseeye gelisay albaab walbana way xidhay waardeena way u samaysa carsiga ay meesha meeshaasay kaga timid gabadhaasi ifriid baa wuxuu yidhi ku mutamarida oo jinka kamid ah anaa kuu iman intaadan meeshanba ka kicin xoogna waanu leh waan soo qaadi karaa midda kale aamin baan baanahayo jawharta ku rakiban waxba kala dhici maayo qaala sulayman wuxuu hi yaa ayuhal malow jamaacadiyay ayukum kineba yaatiini iila yimaada bicarshiha carsigeedii qabla an yaatuuni intaanay ii imanin intay ii ka hor muslimiin iyagoo muslimiin ila lama dhici kara markaas qaal wuxuu ifriidun mid madax adag oo min aljinni ka mid a ah. ana atiika kuula iman bihi carshiga qabla an taquuma intaadan ka kicin maqaamika kaan fadhiga waa meeshuu dadka uu ku kala xukumayey ee dadka wixii baahan uu wax ku siinayey ee uu dadka ku wareegsanay intaadan kicin marka aroortii markuu fadhiiso ilaa duhurkuu fadhiyaya dhowr saac ka maqnaanayaa ninkaasi wainii aniguna calayhi calaa ityaani lcarshi carshiga laimaatankiisa la qawiyinkii xoog badan baan awoodu leh amiinun oo aamin oo jawhartaan waxba kala dhacaynin qaala wuxuu ihi aladii kii cindahu agtiisa cilmun cilmuha min alkitaabi ana aniga atiika kuula iman bihi carshigii qabla an yartada intaanu soo noqonin ilayka xagga darfuka aragaagu markaa saaisha biligu siiso meel u dhowrto intayna soo noqonin anaa ku keeni dhigkii wuu dhaqaaqay wuu keenay sidii buu ku keenay falamaa ra'aahu sulaymaan markuu arkay carsigii mustaqiran isagoo sugan cindahu agtiisa qaal wuxuu yidhi haadaa kan min fadli rabbi rabbiga fadligiisi wey in wixii anigu aan doonaba la ii yeelo liyabluwanii inuu alla ii imtixaanu fadligan ii siiyey a ashkuru nicmada inaan ku shukriyo am akfuru nicmada inaan ka gaaloobo gaalnimadii diinta ahayd maaha nicmada waman shakara qofkii shukriya fa inamaa wuxuu u shukriyey linafci linafci nafsihi naftiisa unbuu waxtarkeeda usugna cid kale wax uguma tarin waman kafara qofkii nicmada ka gaaloobana fa ina rabbii rabbigay qaniyun waa ka maarmaa isaga shukrigiisa kariimun haddana alla waa kii deeqsiya aladii cindahu cilmu saacati culimmada qaar waxay leeyihin malag buu ahaa malaku jibriil buu ahaa yay leeyihiin cilmiga uu yaqaanaana waa cilmiga loox maxfuudka weeye laakiin mufasiriinta inta badani waxay leeyihiin ninkaa waxaa la binu barkhaya asif binu barkhaya ree banu israiil mufasiriintu inta badan saasay leeyihin ree banu israaiil u ahaa oo ismulacdamka yaqaana cismiga alla lagu barye marnaba ku diidayn yaa xayu yaa qayuum oo kale yuu yaqiinay oo dee luqadooda si kale ku ah barhayaa barahayaa sidaasoo kale luqadooda ku ah marka ninkii markuu nabi sulaymaan u ogolaaday inuu tago wuxuu hi yaa rasuulallah adigaba alla ku aqbalay ii alla bari in ilaahay iwaafajiyo la i aqbalo nabilaahi sulaymaan alla bari buu ku daray ninkii marka ninkaa mufasiriinta inta badan asif bin markhaya baa layidhaah ismula cadamkuuna yaqiinay cilmigu yaqaanaana waa cilmiga diinta islaamka weeye qaala wuxuu yihi alladii kii cindahu agtiisa uu ahaa cilmun ogaano min alkitaabi kitaabka xaggiisa ah kitaabkii oo ambiyadii reer banu israaiil wax ku xukumi jireen ana aniga atiika kuula iman bihi cabsiga qabla an yartada intaanu soo noqon ilayka xagga darfuka ishaada biligteeda markaad meel saa u dhowrto sidaa u fidiso biligtii adigoo xiribtii soo noqonin yaan kuu keeni buy wuu doonay marka wuu keenay waktigiibuu ku keenay falamaa ra'aahu markuu arkay cabsigii mustaqiran isagoo sugan cindahu agtiisa meeshaa xagga naxwada waxaa la yidhaha darafka ee xaalada dhaca ama khabarka dhaca ama sida wuxuu ku tacaluqa lama daahiriyo meeshan darafkii oo cinda ka ah iyo mustaqiran yaa labadiiba la daahiriyey marka waxaa la dhihi mustaqirantu waa xaalo cindahununa ah agtiisa ku sugan weeye marka waxba dhib ma leh falamaa ra'aahu markuu arkay nabiyulaahi sulaymaan carshigii mustaqiran isagoo ku sugan cindahu agtiisa qaal wuxuu yidhi haadaa kan waxaa dee ilbiligteed loogu keenay carsigii intaasoo meelood lagu xanibay min fadli rabbi rabbiga fadligiisii weeyaan buui muxuu alla fadligan iisiiye liyabluwanii inuu imtixaano ashkuru nicmatahu nicmadiisa inaan ku shukriyo am akfuru nicmadii inaan ka gaaloobo nicmadii diintahayd ma aha nicmadiisa aan ku shukri waayo waman shakara qofkii ku shukriya nicmada alla siiyo fainamaa yashkuru wuxuu ugu shukriyo linafsihi naftiisa waxtarkeeda cid kale wax uguma qaban waman kafara qofkii nicmada ka gaalooba shukri waaya fa ina rabbii rabbigay qaniyun wuu ka maarmaa shukrigiisa kariimun waa deeqsi rabbigay cabsigii marka taladiibaa mar tala la soo jeediyey qaal wuxuu yihi sulaymaan nakiru dooriyo wax ka bedela lahaa liajlaha iyada darteed bal inay garato carshahaa sariirteedii nandur baan aan eegno ataatadii inay ku hanuuntoy garatay inuu carshigeedii yahay am takuunu inay ahaato min aladiina kuwii laa yahtaduuna waxba aan ku hanuunsanayn falamaa jaaad markay timid qiila waxaa layidhi ahaakadaa ma sidanuu carshiku carshigaagii ahaa ma sidanuu ahaa carshigaagii ma yahay lama dhihin ma sidanuu ekaabaa layidhi qaal waxay tii anahu isagu baabad moodaabay tii waaba isagoo meesha taagan nabiyulaahi sulaymaan wuxuu uhi intii iyadaba ka horreysay wax walba alla na ogeysiiyey wa kunnaa waxaanu ahay muslimiina baanu ahayn nabiyulaahi sulaymaan markii carshigii loo keenay wax ka bedelo bilmatel wax ka nuqsaamiya waxna ku ziyaadiya midabkii guduudnaa boore ka dhiga kii casaa cadiin ka dhiga midabkiibaa wax laga babedelaya ila jawhar badan baa ku rakabnayd carshi weyn buu ahayo aada weyn jawhar baa xata fusuustiisa iyo meelo badan yaa kaysisa wax ka bedelu oo na kireeya bal balaan eegno inay caqli leedahay iyo in kale oy garato inay garan weydo waxay waa iska qise xadiis mehe jinkii baa ku yidhi jinku way ka nabi sulaymaan inuu gabadha guursado waxay ka yaaban yihiin weligoodba xukunka sii hayso maa gaar gabadhan hooyadee jin ahay jin ma ahayn waa la iska leeyahay yaa bal bal yay leeyihiin waa caqligeeda wax u dhiman yihiin bay ku yidhaahdeen markaa wuxuu wax ka bedela bal inay garatay in kale markay timid baa l cabsigaagii kan ma yahay kanoo kale ma yahay bal kan ma yahay lama dhihin kan ma u eg yahay baa layidhi iyaduna sidii unbay ku jawaabto isagii un weyaad moodaabay ta isagii buu eg yahay waa isagii ma dhihin iyada nafteeda laakiin isagii oo kale unbaa bad moodaabay tihi kaana huwa waa isagii oo kale marka jawaabta aad bay isu dabooshay nabiyullaahi suleymaan wuxuu yihi war horteed ba annaga cilmina la siiyey muslimiin baanu anagu ahayn iyadu haddaa ugu horeysa diinte qaala wuxuu nabiylaahi sulaymaan nakiruu badala oo dooriya lahaa liajliha iyada darteed bal inay garato carsaha carsigeedii wax ka bedela siyaadiya nuqsaan iyo midabasiisoo la kala bedelay nandur aan eegno ataatadii inay hanuunto oy carsigeedii inuu yahay garato am takuunu inay ahaato min aladiina kuwii laa yahtaduuna aan hanuunin famaa jaaad markay timid qiila waxaa lagu yihi haakadaa ma sidanuu carshuka carsigaagii ah carshukii ma sidanuu aha carsigaagii haddaba kan ma aha lama ma sidan u ahaa baa layidhi qaalad waxay tihi kaanahu huwa isagiibaaba kaanahu waaba isagu huwa isagii ah wawtinaa waana la siiyey buu yidhi nabiyullaahi sulaymaan alcilma min qabliha hadda ka horow baan cilmina la siiyey wax walba naloo furay wa kunnaa waxaanaha muslimiina wasadaha iyadana waxaa ka hor joogsaday oo xaqiiqadii iyo diintii ka horjeegdo maakii kaanad ahayd tacbudu tii cabdu min duunilahi la keyrkii ah inaha oo gaalo ah yay ka mid ahayd maxaa ka hor joogsaday inay alla caabudo kufrigii baa ka hor joogsaday shaydaan yaa ka hor joogsaday gabadhaasoo de intaasoo yaman oo dhan yaman waa dhul ballaadhan yaman hadda meeshan carafe la waa yaman yaman oo dhan bay madax ka tahay gabadhaasi waa mulugti raaxim yar wey marka waxaa ka hor joogsaday inay alla garato waxay caabudaysay baa ka hor joogsaday saddexa waxaa ka hor joogsaday maa shaygi kaanad tacbudka cabdu min duunilah ila eyrka yaa xaqii ka hor joogsaday inaa iyadu kaanad waxay ayd min qowmi qowm kaafiriin oo gaalo ah qiila waxaa lagu yidhi lahaa gabadhii udkhulii gal asarxa bardaartan gal waa daar kor iyo hoosba quruurada oo dhulka inta quruura la goglay biyo hoosta laga mariyo kalluun lagu dhex riday waa quruurad waxay moodi biyo inay yihiin bay moodi falamaa ra'atu markay aragtay xasibadu waxay u malatay lujatan mawjad biya u malaysay wakashafad way qaala wuxuu nabi sulaymaan ku yidhi inahu waxani sarxun waa daardhisan mumaradun oo la sibdhiyey la suubaaneeyey oo min qawaariira qururada kor iyo hoosba qururada qaala waxay tii rabbi rabbigayow inii anigu dalamtu nafsii baan dulmiyey markaan gaalada ku adkaydtay waaslamtu waanu hogaansamay maca sulaymaana lilaahi allaanu hogaansa bicaalamiin waxaa la leeyahay jinkaa waxay ku yidhaahdeen lugaha waxay ku leedahay gabadhu dee zawj ma lahayn lugaha waxay ku leedahay markay arkeen inuu nabi sulaymaan guursanayo timay ku leedahay bay dheheen lugaha timo yay ku leedahay bay ku yidhaahdeen hada waa qiso maanaa xadiid saxiixa maaha laakiin waa qiso inay jirta laga yaabo qoobkeeduna xagga dambe qoobka xoolaha oo kale yuu egyahay bay ku yidhaahdeen markaas si uu arko guri weyn oo daaraa la dhiso kor iyo hoos qururada qururadiina waa la goglay biyana hoostaa la mariyey baalkiina waa lagu halkaa mar baa la yidhi marka biyo iyadu moodee dhudhumadii bay fayday inayna timo lahayn baa m timo yar bay lahayd laakiin qoob dameer ma lahayn timay lahayd oo qoof dameer ma lahayn waxaa laleeyahay jin aqoon-yahanuu sulaymaan weydiiyo timahan seen ugalaa miyaan xidraa bay u sameeyeen nuuraddii baa la mariyey aan ruuxana waxba yeelayn waa qiso waxaasi waana wax jira inuu yahay baa dhici karta wey laakiin waxaa laleeyahay meeshan u galo dhudhukeen inuu faydi waa wax jira de lugaheeda in la arko bal inay in kale waxaasaa lugaha u faydaysaa qiila waxaa lagu yidhi lahaa gabadhii udkhulii gal asarxa daartan dheer gale daartan dheer gal falamaa ra-athu markay aragtoy gashay haddad hoostana quruuradii way goglan tahay xasibadu waxay u malaysay lujatan mawjad biyaay u malaysay wakashafad way fayday casaa qayhaa labadeedii dhudhun bay fayday oo uga fayday dhudhumadii inayna dhogor lahayn la arag qaala wuxuu yidhi sulaymaan inahu sarxun waa daar mubaradun la subaaneeyey sibsib laga dhigay oo min qawaaniina quruurada kor iyo hoosba qaalas markaasay garatay mulkigeedii inuuna waxba ahayn ee nabiyullaahi sulaymaan waxa uu haystaay wax aan laga sheekeyn karin inuu yahay qaalad waxay tii rabbi rabbigayo inii anigu dalamtu waan dulmiyey nafsi naftayda markaan gaal ahaa waasalamtu waan hogaansamay oo waan muslimay maca sulaymaana sulaymaan mici lilaahi allaan u hogaansamay rabbilcaalamiin caalamiinta rabbigeeda ahaa gabadhii zulaykha ahayd kududkii soo saamiyey baa khayr noqday islaamnimadii way qaadatay gabadh caqilada ahay marka wuu guursaday baa laleeyahay nabi sulaymaano wiil daawuud la yidhaah bay dhasho wiilkiina ma kicin laakiin inagu hadda gobolkeenan yahuuddii falaashaha la dhihi jiray falaashaha yahuuddii dhabta ahayd ma ahae waagi hore etoobiya xukumi jirtay maaha tii falaashaha la dhihi jiray waxay aaminsan yihiin dadka kiristaankiihi nabi sulaymaan wiil uu ka dhalay gabadha zulaykha ah inay ka beermeen yay aaminsan yihiin walaqad arsalnaa waan diray buu alla yidhi ilaa amuuda reer amuud akhaahum walaalkood saalixana muxuu ku yidhi saalix an icbudullaaha alla caabuda faidaa hum waaba iyagoo laba qaybooda yakhtasimuuna murmaya fariiqun mumin wa fariiqun kaafir wey ataclamuuna ana saalixa mursala suurat lacraaf muranku ka dhacay waxaa weeye inuu saalix mursal yahay ma ogtihiin markaas anagu waanu ognahay anagu ma aaminsanin muranku halkaasuu ka dhacay waa gaal iyo muslim way murmayaan xaqiyo baadil yaa murmaya nabiyullaahi saalix waadi lqura baa loo diray waadi lqura waa meel xijaaziya u dhaxaysa shaam oo xagga shaam raacsan hadda raadkoodii dadkii soo arkay guryihii ay galeen ee dhagaxa ahaa iyo kulli raadkii u wada muuqda waa meel aada u barwaaqaba waadilqura baaba laydha magaalooyinkiisa ciiddaa ka badna wixii ku dhacay waaba loo dhannaa walaqad arsalnaa waan diray ilaa samuuda ree samuud akhaahum walaalkood saalixana oo maxaanuu ku yidhi an icbudullah wara la caabuda faidaahum waa bayagoo fariiqaani laba qaybooda yakhtasimuuna murmaya mid waa gaal midna waa mumin saalix waa mumin bay leeyihiin waanu rumaynay anagu maanaan rumaynin qaala wuxuu hi yaa qawmi qowmakayo lima tastacjiluuna maxaad u dadejisanaysaa bisayaati xumaanta iyo cadaabka qabla alxasanati wanaagga ka hor iyo jannada lawlaa tastakfiruuna allaha alla maad ka qufraan dalbaan alakum turxamuuna si liidinku naxariiso meeshaa tafsiirkeedu maxaad xumaanta wanaagga uga dadejisanaysaan wax cadaab idin dhexal siinaya maxaad u samaynaysaanoo wixii khayrka idin dhexal siinaya aada uga tagteen wey waxaa kaloo soo gelaya waxanaad haysaa hadduu run yahay dee cadaab noo keen taasuna way soo gelaysaan wey qaala wuxuu uhi yaa qawmi lima tastacjiluuna maxaad u dadejisanaysaan bisayiati xumaanta oo waxa naar idin dhexal siin aad ula imanaysaan oo cadaab noo keena aada u leedihiin qabla alxasanati wanaagga ka hor oo waxa jannay idin dhexalsiin aad u dooran laadihiin lawlaa tastakfiruuna allah allah hadaad ka qufraan dalbi lahayde lacalakum turxamuuna si laydinku naxariiso qaaluu waxay yidhaahdeen idayarnaa waan baasaysanay bika adiga iyo bima macaka dadka macaaga ah qaala wuxuu yihi nabiyulaahi saalix daa'irukum baaskiinu cindallahi alaagtiisa wey idin haysaa xagga alluu ka yimid bal antum idinku qowmu qoom baatiin tuftanuuna la fidnaynayo oo la imtixaanayo gaalnimo iyo wax daran lagu imtixaanayo waxaa laleeyahay abaar baa ku dhacday nabiyulaahi saalex markii la dariye abaari ku dhacday markaas adii waa kula jira baasaysiga waa taqaana waan idin baasaysanoo dhib noo keenteen dad baas baa tihiin wey nabi saalex wuxuu yidhi baasku xagga alluu ka yimid oo idinkaa mutay waa ciqaab idinku dhacday buu ku yidhi qaaluu waxay dhaheen idda yarna waan baasaysanay bika adiga bima macaka adiga macaag oo nagu dhacday qaal wuxuu ihi daa'irukum baaskiina iyo dhibka idin haysaayo cindallaahi alla agtiisa weyo alla idinku diray bal antum idinku qowm baatiin tuftanuuna la fidnaynayo la imtixaanayo oo ciqaab iyo cadaab iyo gaalnimo lagu imtixaani wa kaana fi lmadiina magaalada waxaa jooga magaaladii saalix tiscatu rahdin sagaal nafar yufsiduuna fasaadiye fil ardi dhulka fasaadiyey walaa yuslixuuna aan wanaajinaynin dhulka islaax wax la yidhaah agmarin qaaluu waxay isku yidhahdeen iyaga dhexdooda taqaasamuu isu dhaarta waa ficlu amar iyagii dhexdoodii baa tale taqaasamuu isu dhaarta bilaahi alle lanubayitanahu saalix inaanu habeen miri iyo wahlow reerkiisa oonu layn uma lanaquulanna aanu dhihi liweliyihi qaraabadiisii ma shahidnaa ma ogin mahalika ahlihi saalix reerkiisa halaagiisa ma ogin waina anaguna lasaadiquuna darun baan sheegeynaa aan sidaan idhahnayda sagaal nin bay ahaa inuu ruasadiya sagaal sagaal nin bay ahayd qudaad binu saalifkii hashi gowracay baa ka mid sagaal kooda waa ru'asadii reerka weye waxaa li ninkan markii dee saddex maalmood ba cadaabkii loo qabtay saddex maalmood yo cadaabkii iyuu idinku dhici baa lagu yidhi waxaa la yidhi hadduu tahayna aan iska horreysiin oon ka raaxaysano hadday runtii tahayna aan iska horreysiin oon dillo oon ka aargudano iyo ku heshiiyeen way oo waxay idhaahdeen goor habeenimo aan soo weeraro goor habeenimo ah aan soo weeraro aan sidii wax safar u bixiyo kale iska dhigeen marka meel markay tageen bay arkeen sallax weynoo iyaga ku soo socda god bay galeen madaxuba ka fuuleen halkiibay ku dhammaadeen intii waktigiiba aan la gaadhin sagaalkaa nin baa magaalada joogto mufsidiina waxaa la yidhi mufsiduuna haddana walaa yuslixuuna baa layidhi ifsaadka waxaa laga yaabaa ifsaadka qaarkii in waxoogay islaaxii haba yaraadee uu la jiro waa suuragal oo ifsaadii islaax wada jiraan walaa yusliuuna baa layidhi wax islaaxaba yaraatee agtooda ma yaalo markaasay waxay isugu dhaarteen inaan habeenkii mirayno habeenkii inaan mirayno isagii reerkiisaba waxay markuu masjidka ka soo baxayo aan dilo reerkiina halkaa aan ku dilo deedna aan qaraabadiisa ku nidhaano anagu halaagiisa maba oginba waana naga dhabe ogaada waxaa weye ninka beenta sheegi run baa sheegidaasoo haya waa la yaqaanaa hadaba hadda maalinta maanta ninka beenta sheegi dhaar iyo runtay weye iyo maynan been sheegi waadmood waxaanbu shubi maanta oo dhan waa yaqaanaa wey hadda u fiirsa hadda kadib ninka beenaalihii wuu adkayn beentiisa wuu adkayn wa kaana waxaa fi lmadiinati magaalada tiscatu rahdin sagaal nafar yufsisuuna fasaadinaya fi lardi dhulka fasaadinaya walaa yuslixuuna aan wanaajinaynin qaaluu waxay dhaheen taqaasamuu isu dhaarta iyagaa dhexdooda isle bilaahi alla isugu dhaarta lanubayitanahu inaanu habeen miri isagii wahlow reerkiisa uma lanaquulanna aanu ku dhihi liwelihi qaraabadiisa maa shahidnaa ma ogin maalika ahlihi ehelkiisa halaagiisa anoo kama warhayno wainaa lasaadiquuna allah muxuu ugu jawaabay wamakaruu way khiyaano sameeyeen makran khiyaano samayn wamakarnaa anana makrigii baan ku ciqaabnay makran makri ilaahay ciqaabtiisa waxaa makri loogu magacaabayaa meelayna ogeyn bay kaga iman makrigii all meel makrig waxaa la yidhaha waxoo sahal loo marka iyagu makri khiyaana wey allahna makri uu makriye waa makri ciqaaba wey wam iyaguna laa ma oga markaan alla cadaabkaa ku ridayo waxba kama warhayaan fandur buu alla yidhi kayfa sidii kaana u ahaaday caaqibatu makrihim khiyaanadooda cidhibteedii annaa anagu damarnaahum waan halaagnay iyo wa tolkood ajmaciina dhammaantood sagaalkii nin iyo qowmkoodba halkii baa lagu halaagay makrigii khiyaanada ahay sameeyeen inay nabi saalix iyo reerkiisa ku dilaan ahayd makri kaluu ka horgeeyey makriga alla waa ciqaabta wey makriga wax hoos ahaan loo dabanaa marka alla makrigiisa uu ku ciqaabayo hoos ahaan buu ugu daban iyagoon goyn buu dusha kaga dhacay weyn wamakaruu way khiyaano sameeyeen makran khiyaano samayn wamakarnaa anana ciqaab baan ku makrinay oon makrigoodii ka horgeysan makran makri wam yaguna laa yashcuruuna ayna ogeyn ciqaabta ku soo socota fandur eeg buu alla leeyahay kayfa siday kaana ahaaday caaqibatu makrihim mark khiyaanadooda cidhibteedii dambe maxay noqotay cidhibteedii dambe anna anagu damarnahum waan halaagnay iyo qowmahum tolkood ajmaciina dhammaantood fa tilka taasi buyuutuhum guryahoodii wey khaawiyatan ay maran tahay waa cidla wax degan laa daaci walaa mujiib wax ka dhawaaqi wax ka ajiibi midna mar bisababi maa dalamuu dulmigay sameeyeen dartii ina fii daalika waaqicada waxaa ku sugan laayatan daliqoom qoom yaclamuuna wax og waajaynaa waa nabadgelinay aladiina kuwii aamanuu muminoobay oo kaanuu ahaaday yataquuna rabbigood kuwa ka baqay allah subxaanau watacala wuxuui waan makriyey ciqaab ayna ogeyn baan ku riday waa kuwan guryahoodii baleeg waa cidla wax joogaa ma jiro waxa loo halaagin waa dulmigay sameeyeen allah subxaanau watacaala cidna ciqaab kuma rido aan dulmi samaynin akhriya adduuntoona cidna alla ma ciqaabo aan dulmi samaynin bale wuuba u dulqaataa markay dadku muminiin yihiin iyagoo dembi sameeyebuu u dulqaato allah subxaanau wa tacaala allah wuxuu leeyahay aayaddaa qoladaa saalix la joogtay waxaa ku dhacay qofkii wax garanayo baraarugsan daliil bay u tahay uu wax ku qaato muminiintiina waa la nabadgeliye kuwii mutaqiinta ah waa la nabadgeliyey marka allah subxaanau wa tacaala fadligiisa iyo raxmadiisa cidaan dembi samaynin ma ciqaabo allah subxaana wa tacaala fa taas aad arkaysaani buyuutuhum guryahoodii way khaawiyatan xaalay cidlo tahay bisababi maa dalamuu waxay dulmi sameeyeen sababtii ina fii daalika qisadaa waxaa ku sugan nabi saalix iyo qowmkiisa laaayatan daliil iyo waayo aragnimo liqowmin qowm yaclamuuna wax garanaya oo baraarugsan baa laga wadaa waajeynaa waa nabadgelinay aladiina kuwii aamanuu muminoobay oo wakaanuu ahaaday yataquuna kuwa rabbigood ka baqa saalix iyo intii raacday aayar bay banaankaa isaga baxeen oy iskood markii alla ugu talagalay u dhinteen qoomkaa reer saalixde meeshay deganaa markii nabigu tabuukiyi halkaa u kacay oo nabiga looga soo digoo la yidhi reer ruum boqolaal kun bay ururiyeen yuu nabigu soddon kun buu la baxay tabuka markay tageen biyahooda ha ka cabinay iska ilaaliya biyahooda ha ka cabinay waa luudan wa arsalnaa luudan oo markii hore saalix baa lagu diray yaa lagu cadfo laqad arsalnaa ilaa tamuuda saalixan wa arsalnaa luudan ciaabo kalena waa la ciaabi karaa wadkur luudan baa la dhihi karaa ciaabo kaleo dhan baa la dhihi karaa wa arsalnaa waan diray luudan luudan nabiyulaahi luud luud binu haaraan binu azer nabiyulaahi ibraahim yaa adeeru aha la hijrooday ciraaq kala hijrooday id wakti qaala liqowmihi uu ku yidhi ataatuuna alfaaxishata ma xumaantaad la imanaysaan wa idinkuna tubsiruuna aada aragtaanoo inay xun tahay aada aragtaan waxaa kaloo antum tafsiruuna aada is eegeysaan meesha iyagoo iswada dhex joogayo midba mid foole iyagoo iswada arkaya ainakum idinka lata'tuuna rijaala ma raggaad u tagaysaan shahwatan xiisayn aad xiisaynaysaan ragga min duuni nisaa haweenka la-aantood bal antum idinku waxaad tihiin qowma qoom tajhaluuna jaahiliinoo iska jaahilyeeliyo wixii xumaa wanaagba u arkaa waay waxa xun inay wanaag u arkaan waa jaahilnimo way waxa xun inay wanaag u arkaan waa ta layidhi maa sabaqakum bihaa min axadin min alcaalamiina xataa xawayaanku sidaa ma yeel wax kala daay xataa xawayaanku sidaa ma yeel cabdullaahi bin mascuud waa kii lahaa haddaanan qur-aanka arag dad bani aadama waxaasi qalbigooda ku soo dhici isma lahayn buuri waluudan baan diray id waqti qaala liqowmihi uu ku yidhi ataatuuna alfaaxishata ma faaxishaad la imanaysaan waantum midigu tubsiruuna aad argtaan inay faaxisho tahay ood is eegeysaan ainakum idinku litaatuna rijaala ma raggaad u tegaysaan shahwatan xiise inaad xiisaynaysaan min duuni nisaa haweenka kayrkood intaad haweenka garab martaan alla idiin abuuray bal antum idinku qowmu qoom baa tihiin tajhaluuna jaahiliin oo iska jaahil yeeli waa jaahiliin wey wax sameeya haddaad arso waa jaahil jawaabtii ay u jawaabeen nabiylaahi luud waynu habeen dambe insha allah